بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waa habeenkii labaad iyo darsigii labaad ee muxaadaradii magaceeda guud uu ahaa afkaar ajnabiya haaziya cala alislaami wa ahlih fikrado shisheeye oo islaamka iyo dadkiisa ku soo duulay qaybtii koowaad baan ku dhex jirnay oo aan kaga hadlaynay istishraaqa nimanka gaalada ah oo asalka ay kiniisaddu u ahayd kadibna qaybo badan yeeshay oo diinta u bartay diinta islaamka bartay luqaddeeda qur-aankeeda tafsiirka xadiidka fiqhiga u bartay in ay diinta kharibaan ooy diinta islaamka gudaha ka dumiyaan qoladaasaan ku dhex jirnay oon ka soo warnay taariikhdoodii juduurtoodii fikriga ahaa iyo ujeeddooyinkooda ay u shaqaynayaan ama ay doonayaan inay xaqiijiyaan qodobkaasaan weli ku dhex jirnay oo ahaa <clears throat> ujeeddooyinka ay doonayaan inay ama ujeedooyinka ka dambeeya ee xamlada ama tayaarkan istishraaqiga ah intaynaan ahdaafta ujeedooyinka kale sii tilmaamin baan wax yar doonayaa inaan dul istaagno shubahaadkii ay sheegeen oo qur-aanka iyo sunnada iyo fiqiga islaamiga iyo wixii maalaayacni ahaayay ku ee ku durdureen baan doonayaa wax yar shubahaadka iyaga ah tabcan ruuxa muslimka ee diin diinta wax yar ka garanaya jawaabu ma waayo qur-aanka intay ku sheegeen kulligeed ama badankeed waa wixii qurayshu ku sheegtay sidaas daraaddeed qur-aankaa ka jawaabay ee junuunka iyo uu suuxi jiray qur-aankaa ka jawaabay maxamed baa takhayulkiisa ka keenay qur-aankaa ka jawaabay meelo kaleu ka soo qaaday qur-aankaa ka jawaabay waxuu qur-aanka laftiisuba ka jawaabay bay taqriiban ku celceliyeen waa warkii uun quraysh ay lahayd unbay uun ku celceliyeen allana tabaaraka wa tacaala saan waa sheegnayba waa ka jawaabay wuxuuna ku tilmaamay inay tahay been aan sal iyo raad lahayn maalan sida qur-aanku u fadeexeeyey mushrikiinta quraysh alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala waqaala aladiina kafaruu in hada ila ifkun iftaraah wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen qur-aankani ma aha ilaa been mooye oo uu samaystay oo uu abuurtay maxamed samaysta oo jeebkiisa kala yimi wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun qolo kalena way ku caawiyeen inuu qur-aankan sameeyo qolo kalaa gacan ka geysatay oo maxamed ku caawisay ku kaalmaysay alle tabaaraka wa tacaala markuu shubhadooda sheegay buu ka jawaabay wuxuu yidhi faqad jaa-uu dulman wa zuuraa hadal gardarro ah oo haddana been ah sal iyo raad lahayn bay yidhaahdeen warkaas war jira maaha shubho kaloo haddana keenay waxyaalihii ay ku hadaaqi jireen ah wa qaaluu asaatiiru alawaliin waa sheekooyinkii hore ku tiri kuteenta ahaa ee ummadihii hore ku sheekaysan jireen yuu meelaha ka soo uruuriyey iktatabaha fa hiya tumlaa calayhi bukratan wa asiila uu soo guuriyo wuu soo qortay galab iyo iyo muxuu ahay subaxba waa loo yeedhiyaa qolaa u timaado u yeedhisa kadibna wuu qortaa alla tabaaraka watacaala taana waa ka jawaab wuxuu yidhi qul anzalahu aladii yaclamu asira fi alsamaawaati waalard innahu kana hafuuran raxiima meel kalena waa laga jawaabayo waxaa la yidhi lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa haada lisaanu carabiyun mubiin midka ay leeyihiin maxamed waa ka soo qaato maxamed baa wax ka soo bartoo qur-aanka ka keenay luqaddiisu waa cajami carabiba ma yaqaan qur-aankanina waa carabi cad waay say isu keenaysaa marka aduu ma isqabadsiin kartaa macallin aan carabiba aqoonin oo luqado kale ku hadla ayaa qur'aankan fasaaxadiisii carab oo dhan ay gaadhi weyday yaa maxamed baray ma war isqaban karaa ma isqaban karo sidaa daraaddeed shubahaadkan dhammaantood qur-aankaa tawalliyey marka jawaabiddooda markii dambena taxadi buuba ku sameeyey sooma lihidin maxamed baa la yimi car isagoo kale keenaal maxamed sooma la yimaan haa soo fasaaxo iyo raganimo iyo codkarnimo iyo cabqarinimo iyo caqli iyo fahmi badnibuu ku keenay soomaliyeed idinka fahmadii waad leedihiin luuqadii carabigana waxaad tihiin fusaxadeedii iyo bulaqadeedii iyo udabadeedii baa tihiin carwakaasa isagoo kale keenaa layidhi way keeni waayeen xataa waxaa la yidhi jinka kaashada shayaadiinta xataa kaashadaa la yidhi iska dhaaf bini aadamkee xataa intaad ka baxdaan jinka kaashada bal qur-aankanoo kale keena ma keeni karaan waa loo aamusay shib jaanis baa la siiyey waa ku dhici kari waaye ilan ilahi baa wuxuu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu wاljinnu cala an ya'tuu bimili hada اlqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dahiira iska dhaaf bini aadamkae xataa jinnigu hadduu kaaliyo oo isu wada tagaan qur-aankanoo kale ma keeni karaan xataa hadday iskaalmaystaan meeqaa laga jooga qur-aanku markuu degaya taqriiban kun iyo afar boqoloo sano ka hor waay markuu taxadigaa samaynayo taxadigu waa car waay car car waay luqada soomaaliga isagiio kale waa keeni waayeen markay keeni kari waayeen baa waxaa la yidhi cashra suwarin minhu inta kale waa laydinka daaye bal toban suuradood keenaa la yidhi oo qur-aanka kuwa weliba kaagaaban waa kari waayeen jaanis baa la siiyey waa la imaan kari waayeen kadib baa waxaa la yidhi waa loo soo tanaasulay hoos baa loogu soo degay waxaa la yidhi waaye hee faatuu bisuuratin min milihi hal suurad oo qur'aankanoo kalaa keenaa la yidhi hal suurad suuradaha qur-aanka ugu gaabay ya inaa cadaynaa miya warwakaas inaa cadaynaa keenaa la yidhi inaa cadaynaa oo kale keena nag ilaa waa keeni lahay ilaa maanta lama joogo kun iyo afar boqoloo sano siyaado soo lagama joogo khalqigaad aragtay ee qur-aanka ka hor jeeda mustashriqiin ka hor gadaashooda iyaga kulligood intay taxadigaa arkeen bay jabin kari waayeen ayib soo mucjiso cad marka maa waa mucjiso meel laga mara aan lahayn tii la dhaafay iska dhaafay maantay taaganta maantay taagantay oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulnimadiisa aayadda ugu cad iyo mucjisada ugu cad waxa weeye waa qur-aankan alle wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illah in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcaluu faataquu annaara alatii waquuduha annaasu waalxijaara uciddat lilkaafiriin soo ma inkirsinida qur-aanka ilaahay kama imaaninoo kuma soo degin ma melihi haddaad shaki idinkaga jiray in qur-aan nebi maxamed ku soo degay oo qur-aankan aad ka shakisan tihiin suurad isagoo kalea ah keenaa leh wax alla wixii idinku kaalmayn kana iyo markhaatiyadiinnana keensada alla ka sogo haddaad run sheegaysaan haddaad yeeli weydaan soo maah maba yeeli kartaan maxaa la yidhi fain lam tafcaluu haddaad yeeli weydaan walan tafcaluu mustaqbalna maba samayn kartaan maba suuroobi kartaba lanna ilaahay hadalkiisa iyo hadalka makhluuqu isku mid maaha marka waxaa la yidhi awooddiinna meehee war ilaahay rumeeya oo naar lagu hurin doono bini aadan iyo dhagaxyaal taa iska jira taa iska ilaaliya qur-aankan oo kale ma keeni karta waa ka nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu leeyahay ama aayadda ka hore aayadda ay leedahay markay yidhaahdeen aayad aan kugu garanna nasiih ma aayad iyo mucjiso laguu soo dejiyo ushii nabi muuse oo kale aayaadkii nabi ciise la siiyo oo kale wax cadcad oo kugu raacno na codsigaasay keensadeen wa qaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbihi qul inama alaayaatu cinda allah wa inama ana nadiirun mubiin maxaa lagu yidhi awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim warsoo kuma filla inaannu kitaabkan lagu dul akhrinahaya inaan kugu soo dejinnay aayadda ka weyn iyo mucjisada ka weynay raadinayaan maxay tahay soo ma qur-aankana ay isagoo kale keeni waayeen aayadda ka weynay raadinayaani muxuu yahay saas daraaddeed nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh abcan mucjizaad iyo aayaad kaloo fara badan waa la siiyey oo risaaladiisa ku tusaysa iyo runnimadeeda iyo xaqiiqadeeda laakiin aayaadka la siiyey aayadda ugu weyn waa qur-aanka waana alaaya alkhaalida nebiyadii hore aayaadkoodu markay dhintaan bay la tegi jirtay laakiin nebi moxamed qur-aankana la siiyey oo khaalid ilaa yowmi alqiyaama ah taxadigiisuna taagan yahay saas daraaddeed baa xadiiska nebigu wuxu uhi sl lla ly wasalam nebi ma jiro ilaa ilaahay wuxuu siiyey wax khalqiga iyo basharku ku rumeeyeen oo aayaad iyo mucjisaada ah anigana kii laysiiyey oo ilaahay isiiye waxyi buu ahaa aayadda ilaahay isiiye waa waxyigan waxaanan rajaynayaa inaan noqdo iyo ambiyada ilaahay soo diray midka ugu dad badan inaan noqdo sababtu maxay tahay aayaddii la siiyey baa weligeed jiraysa caalamkana hor jabin laayahay soo ma sidaas daraaddeed rasuulnimada nebi moxamed sal alla alay wasalam iyo qur-aanku inuu waxyi yahay muxuuaha bannaanka iska taalla taxadigaas hayaalla jabiya ma jebin karaan taa waa qodob qodobka labaad waxyaalahayna u jebin karin waxa way qur-aanka fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa marka laga tago iyo nadmigiisa xaqaa'iq taariikhiyaa ku yaalla oo ilaahay inay ka yimaadaan mooye si kale aan lagu garan karin waxaa ku yaalla xaqaa'iq cilmi ah oo maanta cilmiga xadiidkii u iktishaafay oo aan nin maka oo kale ku koray uusan keeni karin walaa bii'adaas ayna keeni karin walaa hadda wixii ka horreeyey eer bini aadamku ka warhaynin xaqaa'iqdaa cilmiga ah xagga alla unbay ka imaan karaane wax la keeni kara maa jawaaniin fara badanoo icjaaska qur-aanku ku jiro ayaa tilmaamayo meesha ka saaraya hadaaqan ay mustashriqiinku ku hadaaqeen oo qur-aanka iyo rasuulka iyo ay shakiga geliyeen waa war marka muxuu ahaayey aan meel haysanin wey ama shubahaadka ay ku fureen axaadiista nebiga sal alla alay wasalam waxaad u laabanaysaan shubahaadkaasi way fara badan yihiin axaadiista ay ku fureen laakiin waxaa si fiican uga hadlay ninka la yidhaahdo doctor mustafa sibaaci oo wuxuu ka qoray kitaabka la yidhaahdo assunna wa fi tashriic waa kitaab hal mujallad ah oo aad u qiimo badan mustashriqiinta iyo shubahaadkoodii intu soo arooriyay axaadiista ay ka yidhaahdeen khaasatan ninkii yahuudiga ahaa ee majariga ah hangariyaanka ahaa aan xalay magaciisa sheegayn yani goldezer shubahaadkiisa isagaa u badnaa wax shubahaadkaa keenay yuu aad ugula niqaashay kitaabka waa kitaab qayima wuxuu ka mid ahaa kutubtii jaamica alislaamiya ardada la siin jiray oo loo qaybin jiray buu ka mid yahay assunnatu wa fi tashriic ayb kaasaa marka inaga filan u laabta haddii aad u baahan tihiin ama fiqiga islaamiga ah iyo ducuunta ay u jeediyeen qaanuunkii roomaanka ama yuunaan baa laga keenay ayaduna waa is-sheeko bareley oo fiqiga islaamiga ah usuushiisa iyo furuucdiisa iyo fiqigii yuunaan iyo ruumaan marka laysu fiiriyo haddaba aad isu fiirsa wixii baaqi ka ah kaaf iyo kala dheeri wey wax isle maaha wax isuba imaan karaba maaha shataana maa baynahum bal iskaba dhaaf wakhti hadda aan fogaynba baa waxaa lagu qabtay mu'tamar aad u ballaadhan ama kulan aada u ballaadhan ee magaalada lahay ee muxuu ahaay holland mutamarka waxaa la yidhahdaa mu'tamar alqanuun almuqaarin baa la yidhahdaa yaani qaanuunka bini aadamka uu ku dhaqmo iyo xaggee laga keenay baa lagaga doodaya muctamarkaasi wuxuu isku raacay oo lagu taqriiriyey fiqiga islaamiga ah in uusan laga soo qaadanin meella laga soo qaadan ee uu yahay fiqi madax bannaan yaa meeshaa isugu yimid gaal iyo muslim qaanuuniyiin fuqaho aqoonyahan sheekadii ahayd ay mustashriqiintu dhigeen oo meelahaasaa laga soo qaadqaatay waxaa la yidhi sheeko jirta ma aha marka waa iska sheeko baraley ayadana aan saliya raad lahayn shubahaadkaasi waxoogaaga inaan ka nidhaahno waa u baahnayn ee kadib mustashriqiinta ahdaaftoodii aan dib ugu soo noqon waxaa ka mid ah ujeeddooyinka ay doonayaan markay diinta ay eh, ay durayaanoo shubahaadka ku furayaanoo eh, wax ka sheegayaan ujeeddooyinkooda waxaa ka mid ah mustashriqiintu inay caalamulislaami ku mashquulaan iyo daraasaadkiisa iyo baadhintiisa inay muslimiinta gaalaysiiyaan tansiiriyaan arrinta iyada ah arrin iska caddeeya oo markii gumaystuhu soo galay reer galbeedku markay caalam islaami qabsanayeen waxaa wax yar ka soo horreeyay meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna ku lamaanaayoo garab socday nimankan la yidhaahdo mustashriqiinta diinta kristanka faafinaya markiiba waxay bilaabeen wixii loo yaqaanay mishinka waad garanaysaan dad badan baa hadda nool oo garanaya xilliyadii uu isticmaalku soo galay caalamslam soomaaliya ka soo qaad maalan markaaba waxaa furmay iskuullo ay gacanta ku hayeen mishinku gacanta ku hayeen dadkii galay xilligaa oo dee dacwada iyo saxwada iyo diinta aqoonteedu sidanoo kale ma ahayn dadkii waagaa galay oo gumaystuhu xilligu waddanka soo galay iskuulladii la furay iyo mishinka gacanta u galay dad badanoo ka mida way gaaloobeen waana qoysaska caanka ee hadda soomaalida la yaqaano ee gaalada ah iyo reer waa qoysas caan oo la yaqaano waxa gaaleeyey waxay ahaayeen mustashriqiintii la socday gumaysiga ee ujeeddadoodu ay ahayd inay ka faa'iidaystaan madalladaasi mxuu ahaayey awoodda ay ku qabsanayaan caalamulislaami dhanka kalena in dadka la gaalaysiiyo diinta islaamka laga saaro koox aan badnaynoo qoysasaan badnayn baa innaga hadda inaga galay soomaalida ka galay oo ilaa hadda la yaqaano qaar ka mida ah way soo noqdeenoo eh, diintay usoo laabteen muddaaan umalaynaya hadda in dhowr bilood miyaa laga joogaa ayaa meeshan wasaajkiisiiska waxaa la igu keenay oday toddobaatan iyo dhowr sano jira toddobaatan ilaa siddeetan buu udhexeeya wuxuu ka mid ahaa odayaashii ama dhallinyaradii waagaas lagu gaalaysiiyey Eh, meesha la yidhaahdo eh, meesha la yidhaahdo eh, muxuu ahay qalaaf qalaaf waxaa ku yooli jiray mishin ay nimankaasi lahaayeen dad badan baa marka galay dadkii meeshaa ku gaaloobay buu ka mid ah oo iska raaceen waan warsadoo seed ku raacdeenoo warniyo markii hore wax badanna looma sheegi jirin buuhi laakiin waxoogaa waxaana la tusay un dabeecad fiican soo dhowayn waxoogaa waana la kasbaday buui markiina la kasbaday kadibna dee nimanku fikrihay wateen iyo waxoodii oo dhan baanu iska jeclaanay tabcan mushahaar iyo xoogaa iyo waddankoo markaa iska jahli iska jiray iyo khalaas oo hadda maxaad rabtaa waxaan la yaabay wuxuu yidhi war markaygii hore muslim baan iska ahaaye tawxiidkan halay qabto oo <laughs> seed muslim ku ahay wuxuu yidhi saasaa baan hadda xajka ku tegay kulaha saasaa baan xaj ku tegay marka dad noocaasa iska jiray waxaasi waxay ahayd yani waxa weeyaan istishraaqa waa mishinka oo marna ku socda shaati icaano shaati kaalmayn dadka dhibaataysan in la kaalmeeyo isbitaallada maalan caafimaadka dhanka caafimaadka dhanka maalan iqaasada iyo dadka in raashin la siiyo loo qaybiyo dhanka waxbarashada iyo scholarshipka iyo minaxa yani wax weeyaan shaati insaaniya la huwanya ilaa iyo haddana waa sidii ilaa iyo hadda waxay isticmaalaan waa hay-aadkan dadka caawinaya caawinaaddaasaa marka waxoogaa luqmaddiina lagu dhex kahoosgelinaya marka kristanku kiristaamaynta muslimiinta la kiristaameynayo gogol xaadh waxaa u sameeyey istishraaqa barnaamijka wada dhexeeya buu ahaa waana tan soo tilmaanay ee waxaa la yidhaahdaa athaaluuth almudammir waa istishraaqa iyo tansiirka iyo isticmaarka waa saddex garab oo marna isku soo dhacayo isku ujeedda ah waxna ku yara kalaga gadisan waa ayib waxaa ka mid a ujeeddooyinkooda oo bilmunaasaba waagaas muslimiintuna saan tilmaamay ma aqoon badnayn oo jahli badan baa iska jiray diintuna aad uma faafsanayn ilaahay wuxuu ku badbaadiyey muslimiinta oo xilligaas lagu badbaaday xarakaadkii kacay ee gumaysiga la dagaalamay ama kuwa jihaadiyiin ha noqdeen ama xarakaad taxriiri oo wadan xorayna ha noqdeen gumaysigii markii lala dagaalamay oo waddamada muslimka laga saaray mishinnadii dadka gaalaynaya way raaceen way la carareen intooda badan way la carareen ummadda badankood ilaahay wuxuuba ku badbaadiyeyba sababtaasuu ku badbaadiyey oo muxuu ahay ilaahay tabaaraka wa tacala nagu dawaqabtay waxaa ka mida ujeeddooyinka istishraaqu ama wasaaisha la dhihi karaa way geli kartaa waa kan soo tilmaannayoo axaadiista nebiga sal alay waslam ma ay rumaysna inay axaadiis yihiin ma rumaysna inay waxyi yihiin laakiin dhanka kale la jiifiyaana bannaan waay la jiifiyaani bannaan la joojiyaana bannaan waxaad arkaysaa markay axaadiista ra'yigooda iyo waxay wateen wax waafaqsan markay arkaan waa daliishanayaan khaasatan axaadiista daciifka ah wax culimmadii xadiiska ee muslimiintuba ay yidhaahdeen ka mid ma axaadiista nebiga sal lay waslam bay marmarka qaarkood soo qaadanahayaanoy ileen waa niman ujeeddo lehe bay wax diinta ka mida ka dhigayaan markaasay deliishanayaan war axaadiistii bukhaari iyo muslim ku taalay baabaa laydinku kari la'yahaye mid daciifoo la diidayba maxaad u soo qaadanaysaan oo noogu deliishanaysaan way soo qaadan leanna dan baa la leeyahay muhimmaddu maaha xadiis saxiixa iyo mid daciifa iyo maaha laakiin muhimmaddu waa in laga helo kutubtaada wax iyaga fikirkooda u adeegaya meelaha in laga soo qaato taasaa muhima marka axaadiista daciifka iyo kuwa mawduuca iyo kutubta ku qoranaya inay soo qaataan miaal waxaa noqon kara maalan nin la yidhaahdo mustashriqiinta ka mid ah cum la dhihi jiray cum iyo nexon iyo goldser raggaasoo dhan ee waxay deliishadeen xadiid aan jirin laakiin kutubta ku yaalla waxay u deliishanayaan sunnada nebiga qaar ka mid ah inay yidhaahdaan xataa diintiinnaaba diidan xadiiskay deliishadeen waa xadiidka dhahaya sayakuru alxadiiu cannii faman xadaakum bixadiiin faabiquuhu cala kitaab illah famaa waafaqahu fahuwa minii qultuhu aw lam aqulhu warka layga sheegaa badan doona nebigay ka sheegaya warka layga sheegaa badan doona iyo xadiiska layga wariyo ee ninkii xadiid iiga kiin sheega oo xadiis aniga iga sheega xadiidkiisa qur-aanka u bandhiga wixii qur-aanka waafaqaan anugu idhi wixii quraanka aan waafaqinna anugu ma dhihin maxay rabaan markaa maxay u deliishanayaan yaa axaadiista qaar ka mid ah meeshaa la doonayaa in la yidhaahdo maxamed baaba diidayba oo waa axaadiistee axaadiistan maanta khudbadaba ku sheegaynay waa saddex axaadiista qaar waxay sheegaysaa wixii qur-aanku sheegay laftiisa axaadiista qaar ka midana qur-aanku wuxuu sheegay ayay ama takhsiisinaysaa ama taqyiidinaysaa waa nooc sharaxa axaadiista qaar ka midana waxay sheegaysaa waxaan qur-aankuba sheeginba axkaam aan qur-aanku jidaynin bay jidaynaysaa waxaad garan kartaanoo ka mida maalan qur-aanku wuxuu tilmaamay laba gabdhood oo walaalo ah nin islama guursan karo hal mar soo ma sunnadu maxay ku dartay ya gabadh iyo habaryarteed gabadh iyo eeddadeed la islama guursan karo ayb labadaa mas'alee dambe qur-aanka kuma taalno sunnada nebigaa sheegtay soo ma wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo maxamed baa wuxuu yidhi wixii aniga layga sheego xadiida qur-aanka uun wixii waafaqsan uun wixii qur-aanka ku yaalla qaata wixii kala diida qayb badanoo marka sunnada ka nimida midaa la doonayaa xadiiskaa in lagaga hortago ay meesha kaga saaraan laakiin xadiidku ma jiraa waay xadiidku ma jira xadiidku wax jira maaha xadiisku waa daciif jiddan ama waa mawduuc sida ay leeyihiin a'immada xadiidku oo muxuu ahaay way inkirayaanoo waxay leeyihin war waxaasi wax jira maaha bal wuxuu leeyahay alimaam ibn xasm calayh raxmat ullah laa yaquulu hada ila kadaabun zindiiqun kaafirun axmaq ah. warkaa ma yidhaahda buu yidhi ilaa nin diinlaawo ah oo beenaalo ah oo gaal ah oo haddana nacas ah ilaan gaaladaaba isdhaanteen waxaas ninkaasaa la yimaadabu dad hadda maalmahan meelaha waxaad ka maqmaqlaysaan ku dhahaya axaadiista nebiga wixii uun qur-aanka laga helaa saxa wixii kale maba jiraba waa qoladaa qoladuu tilmaamahaya ninka la yidhahdo ibnu xasm kitaabkiisa alixkaam fii usuuli alaxkaam buu ku tilmaamaya hadalkaa isaga ku sheegaya albaanina wuxuu ku keenay asilsila saxiixa xadiidkaas isagoo lafdigiisu ka yara bedelan yahay raqamka xadiidka waa axaadiistii waad wada inkirtae maxaad qaar uga soo qaadanaysaa maad meesheeda ku wada daysid qaar buu rabaa marka inuu fikirkiisa u adeejiyo waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo eh, wat ah, wat bay u qoraan lakiin wat oo isagana mustashriqiinta ka mid a ah, ayaa isagana wuxuu deliishanayaa qisadii la dhihi jiray qisat lharaniiq waa taqaanaan qisat lharaniiq suuratu maxay ahayd eh, suuratu najmi suuratu najmi aakhirkeeda qiso ku soo aroorto iyadana kadib oo been ah waay Eh, oo tilmaamaysa qisatulqaraariiq maahay suurad waxay ku timid qisatulqaraaniiq oo ay leeyihiin qur-aanka qur shayaadiin baa wax ku darsatay bay tilmaamaysa qur-aankii baa malaaye shayaadiinati wax soo galbay wax ku darsadeen qiso nuxurkeedu noocayo qisatulqaraaniiq la yidhaahdo kadib ah oo mawduuca buu deliishanayaa mustashriqan oo uu leeyahay wuxuu leeyahay ina qisata alharaniiqi saxiixa qisat alharaniiq waa saxiix muxuu leeyahay liannaha fii gaayat algharaaba falaa budda an takuuna xaqiiqatan fii jawhariha waa wax qiso la yaab la buud saas daraaddeed maadaama ay la yaab leedahay xaqiiqadeedu iyo jawharkeed inay sax tahay waa lagaa maarmaan ninkaasi warka uu tilmaa akhriyaya ah, waa nin weynoo muxuu ahaay qisadaa iyadaa qiso jirta maaha culimmadu waxay leeyihiin waa qisa mawduuca sida maalan alimaam ibnu khusayma bayhaqi qaadi ciyaad ibn alcarabi alraazi alqurtubi alcayni alaluusi ashawkani sheekh albaanina waa ka qoray risaalada nasbu lmajaaniiq cala qisati alqharaniiq sidaas daraaddeed waxaan jirin bay intay diinta dhex galaan bay ka soo urursanayaan tii saxd ahaydna waa ka tegaya arrintaa iyadaa xusuusnaada markaan u tagno buuggan uu qoraagu qoray usluubkaa mustashriqiinta laftooduu maray axaadiistii saxda ahaydee bukhaari iyo muslimna ku taallayna meel buu iska dhigay waxaan waxba ka jirin oo mawduucana wuu daliishaday soo qiso la yaab lamaha mawduuciyo daciifna waan daliishan axaadiistii a'imadu ay saxiixiyeenna waan ka tilaabsanaya waxa jira ma dhaha ma jira ma jiraan baan dhahaya waa yacni manhajiyola'aanta ayay ka mid tahay marka laba tusaale weeye ujeeddooyinkooda waxaa ka mid a marka inay wax kastoo heli karaan meeshaa kala ka raadiyaan waxaa ka mid a ah ujeeddooyinkooda oo hadaaftooda istaraatiijiga ka mida ee inay ximaayatu oroba min qabuuli اlislaam bacda an ajazat aw cajizat can اlqada'i calayhi min khilaali اlxuruubi الsaliibiya maadaama ay islaamkii baabi'in kari waayeen yurub inay ka ilaaliyaan inay islaamka qaadato ujeeddooyinkooda waaweyn bay ka mid tahay sidaas daraaddeed mujtamacaadka reer yurub islaamka maxaad suuraday ka haystaan waa suurada mustashriqiintu ay u dhigeen leanna kutubtay akhriyaan iyo waxay ka arkaan iyo meelahay islaamka ka akhriyaan dhammaantood waa waxay mustashriqiintu qoreen taa waa midda keentay mujtamaca reer galbeedku inayna suuro saxaba islaam ka haysan waxaa u sii kabageliyey markii iclaanka haddana loo sawiray inuu islaamku yahay argagixiso mukhariba wax dila dhiigyacab ah yacni wax weeyaan aan lahayn dulqaad aan lahayn intaa iyo intii mustashriqiintu qoreen baa inta laysugu daray reer galbeedka mujtamacoodu waaba didsan yahayba waxaa la yidhahdaa waraabi iyo iyo dhallaan eedda dhex taallayaa dhigay adiga waraabi iyo caruur waaban col mowta laakiin weligood ismayna arkin yaa isku diray ya waalidkaa isku diray waalidkaa siduu ilmaha u lahaa dhurwaaga iska jir waraabaha uu ugu hayay ayuu ilmihii isaga coloobay weligiina muusan arkinba soo ma marka mustashriqiintu waxay kala dhex dhigeen mujtamacaadka reer galbeedka iyo diinta islaamka xaajis adag bay kala dhex dhigeen saas daraaddeed mid midkii xataa intuu baadhis madax bannaan sameeyo islaamka xaqiiqadiisa gaadhaayay markaaba waa islaamaya midkii jaanis loo helo islaamka wax yar la gaadhsiiyana waa islaamaya laakiin badankood xaajiskaasaa ku aadan oo haysta macnaha iyaguna ujeeddo ay lahayeen bay ahayd inay islaamka iyo iyo mujtamacaadkooda kale hor istaagaan oo ayna jaanis u helin waxaa ka mid a ah ujeeddooyinkooda in muslimiinta lagu mashquuliyo oo lagu maansheeyo waxa loo yaqaano afkaarta khariban ee caalamka ka jirta sida maalan waxaa loo yaqaano maadiyada ama waxaa loo yaqaana almadhab almaadi alwujuudi waa madhabkan marksiyada iyo e, e, shuuciyadu ku salaysan tahay oo inkirsan wixii aan la taaban karin wixii aan xawaastu qaban karin oo dhan inkirsan ilaahay inkirsan oo rususha inkirsan oo aakhara inkirsan haybiyaadkaoo dhan diidan fikirka in muslimiinta dhexooda uu ku faafo fikirka calmaaniyada oo diinta iyo dowladda ha la kala saaro oo diintana waa ka hadli doonnaa mawduuca gooniyaan kaga hadli doonaa diintuna masaajidda ha ku ekaato iyo markay soo dhaafto waxa loo yaqaana alaxwaalu shakhsiya guurka iyo furitaanka iyo dhaxalka wixii intaa ka soo hadhay diintu ma soo faragelin karto waa madhabka calmaaniga awah ilaa diiniga oo tegi doonnaa ayadana waxaa dabada ka riixayo markaba keenayoo ardaydiisa soo saarayoo yacni waa mustashriqiinta waa kullu dalikana waxay xaqiijinayaan wax weye inay muslimiinta diinta ka fogeeyaan waxaa ka mid a maalan ujeeddooyinkooda tashjiic addacawaat almudallila allatii qaamat taxta raayat alislam waxaa jira afkaar islaamka dhexdiisa ama dadkiisa islaamka dhexdiisa mee dadka islaamka sheegta qaar ka mida dhex ay la yimaadeen afkaar khariban oo diinta aad uga fog kooxaha noocaas oo kalena way taageeraan maalan waxaa ka mid ah fikirkan dariiqooyinka suufiyada mustashriqiinta iyo gaaladu waxay u rumaysan yihiin inuu badiil ka noqon karo dacwadan faafaysa ee isleeyihiin masaalixdiinnibay khatar ku tahay sidaas daraaddeed bi kulli juhdin waxay ku bixinayaan fikirkii noocaa ahaa in la soo celiyo oo la xoojiyo dhaqaalo lagu bixiyo daraasaadkooda ugu dambeeya hadda ay samaynayaan waxa weeye waa in la xoojiyo dariiqooyinkaiyo afkaartoodii si ay uga hor tagaan islaamkan khatarta ku adanaheenna iyo masaalixdeena waa qayb bay ka tahay qayb waxaa ka ah kuwa kaleeta ee diintaba ka baxsanba qaadiyaaniyada maalan qaadiyaaniyada waxaa taageera waa mustashriqiinta iyo gaalada gumaysigaa taageera qaadiyaaniyadu waa madhab asalkiisu wuxuu ka dhashay shibir qaar alhindiya oo nebi nin nebinimo sheegtoo ingiriiskaa sameeyey lucba ingiliisiya ahayd asalkiisa oo ingiriiska markay muslimiinta shibil qarnindiya la dagaalameen oo uu dhib badan kala kulmay buu wadaad wadaadadii ka mida ah intuu tegay buu wuxuu yidhi warniyahow nimankan muslimiinta waxaad ka dhaadhicisaa inuusan jihaadku sax ahayn wade qur aankii buu ku yaallaa see la yeeli muslimiinta lagama kari karo sunnadii nebigu ku yaallaa siiradiibuu dib ka yahay see la yeeli bas waxaa lagu heshiiyey wadaadkaasi inuu yidhahdo nebi baana nebi maxamed ka dambeeyey haye wixii kale ee diintii nebi maxamed la yimid waa meesheeda laakiin diintii nebi maxamed la yimid jihaadkii baan nasakhay jihaadkii waan bedelay nebinimadeeda halkaasay ku socota sidaas daraaddeed ingiriiska adeeca ilahay baa inoo soo diray dagaalkan aad ku haysaanna ka daaya maxaa yeele waaba la nasakhay jihaadkii anaa nasakhay buu leey nebi baan ah qadiyaaniyadu waa nimanka waa firqa daalla oo kaafira ah oon islaamka lagu tirinin maraakista ugu waaweyn xaggay ku leeyihin ya maraakista ugu waaweyn ingiriiskay ku leeyihin meelahana way ku yaalaan axmadiya la yidhahdo meelahana markay joogaan axmadiya la yidhahdo nairobi waxay ku leeyihiin masaajid ay ku leeyihiin masaajid maahe waa kaniisad ahaan waa meeshan markaan sii soconno bangani soo mid bangani markaan sii soconno oo toonka loo socdo masaajiroo jidka weyn saaran ika highway saaran masaajidkaasay leeyihin meelo kale inay ku leeyihin ma kenya marka la aado dhankeeda galbeedna maraakiis bay ku leeyihin dacwona way uga socotaa axmediya la yidhaahdaa waana qaadiyaneeda aan sheegayno waxaa taageera mustashriqiinta taageera oo dacmi ka haystaan afkaarta noocaasoo kalea marka bahaayiyada waxaa wada kharibanoo dhan bay islaamka dhexdiisa muslimiinta dhexdoodiyo bay doonayaan inay ku faafaan ujeeddadu maxay tahay marka muslimka diintiisa saxdaa laga leexiyo haddii la kari kara ha loo leexiyo mid magac islaam wadata laakiin islaamkii oo khariban ah islaamkii oo garamarsan macnaha diin islaam garamarsan taasi waa guul haddaan ku guulayso ta xigta haddaan taag weyno waa inaan ku guulaysanno muslimka inaan diin la'aan dhigno oo islaamna maaha kiristanna maaha waaba iska diin la'aanba bannaanku taagan yahay haddaan taas mid ka sii fiican heli karno waa inaan kiristaamaynoo kaniisadda inoo soo galo saddexdaa option ama saddexdaa khiyaarba waa hadaf saas daraaddeed baa afkaarta khariban oo dhan inay dhaqaal maal siiyaan oo dhaqaalo geliyaan oo taageeraanoo waa ujeeddadooda wa kullu daalika marka waa ahdaaftooda waxaa la yaab leh nin la dhihi jiray eh, eh, eh, masignon baa la yidhahda masignon oo ahaa muxuu ahaaye faransiis ahaa mubashir ah ama mustashri ah wasaaradda mustacmaraadka faransiiskana ka ahaan jiray mustashaar ka ahaan jiray ee waddamadan lais yidhaahdo galbeedka africa la yidhahdo ee carabta ee muslimiintu ku nool yihiin wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alxallaaj الصوفي شhهيid الإسلام الحلاaج الصوفي شhهيid الإسلام xaلاaجkaa ma taqaanaa xallaajkaasi wuxuu ahaa mulxid diinta ka baxay oo culimmada islaamku isku waafaqeen dilkiisa oo la dilay riddo loo dilay muxuu leeyahay wuxuu leeyahay xallaaj wuxuu ahaa suufi shahiid ah oo islaamka dhexdiisa ku shahiiday kitaab buu ka qoraya marka wixii noocaasoo ha kale ahaabaa marka lagu qurxinhayaa oo lagaaga dhigaya wada abdaal iyo geesiyaal iyo wada khatar iyo rag dowr lahaa oo waa ka ujeeddooyinka waxaa ka mid ah dabcan eh, ujeeddo dhaqaale oo waddamadaas in khayraadkooda la boobo oo yaani waxa weye khayraadkooda la qaato mustashriqiintu daraasaadka ugu horeeya iyagaa ka diyaariyey oo waxay ummadahan aqaafadoodi iyo diintoodiiyo u darsayaan waxaa ka mid a ah in ummadahaasi khayraadkooda la boobo oo waa ujeeddo dhaqaalo iyadana ujeedooyinka waaweyn bay ka midta waxaa ka mid a ah ujeeddo siyaasiya oo in ummadaha la gumaysto ah in la qabsado marka hore marka la qabsado kadibna in la daciifiyo almuqaawama aruuxiya waalmacnawiya fii nufuusihim wax iska celinta ku jirta in la daciifiyo oo see loo daciifinayaa haddii maskaxda lagaa qabsado awoodi kuguma hadhin haddii dalkaaga la qabsado oo awood milatariya xoog lagugu qabsado lagaa xoog bato laakiin damiirkaagu iyo maskaxdaadu weli nooshahay waa dhaqanta laakiin marka maskaxda lagaa qabsado khalaas waa kuu dhammaatay rajo ayaga marka waxaa uga muhiimsan duulaankan dalalka iyo ay ku qabsanayaan khayraadka ku boobayaan si ay u dammaanaan inay sii jirto waa in maskaxdaada la qabsado oo aad noqoto koobi ayaga koobi ka ah fikirkooda aqbasho xadaaradooda aqbasho luqadooda aqbasho afkaartooda aqbasho akhlaaqdooda iyo dhaqankooda aqbasho ay ku cajabiso aadba tidhaahdaba iyada ha la raaco sida qoraaga buugga qoray uu meesha ku qoray yani waa ujeeddaduba waa taasba markaasi heerkaa haddii lagula gaadho bas waay ummadi waxay nooshahay intay ruuxda ku jirto waa lagu haystaa ay ku jirto weli damiirkeedii iyo niyadeedu nooshahay ummaddaasi waxbaa u baaqi ah sidaas daraaddeed haswigan isticmaariga ah iyo waxaa wada socda haswiga fikriga ah ayadana ujeeddooyinkooda ay ka mid tahay siday taa u xaqiijiyaan marka muslimiinta wada jirkooda in la daciifiyo wada socodkooda midnimadooda in la baabi'iyo siday taasi u suurowdo waa midka odhanaya ninkii la dhihi jiray muxuu ahaaye nin ka mid ahaa wasiiru lmustacmaraat albritani omsbay baa la yidhahdaa baa wuxuu yidhi ina alxarba callamatna ana alwaxdaة اlإslaamiya hiya alkhaطر الأcظam aladi ynbغi clى اlإmbiraطuriyati an taxdarahu watuxaaribah walaysa اlإmbiraطuriya waxdaha bal faransa أyضا wlfarxatina faqad dahabat اlkhilaafa waأtamanى an takuna إlى غayri rajca wuxuu leeyahay dagaalada aan gallay baa waxayna bareen midnimada muslimiintu inay tahay khatarta ugu weyn oo ay waajib ku tahay imbiraatoriyada ingiriisku inay ka taxadarto lana dagaalanto wuxuu le imberatoriyada ingiriiska maya xataa tan faransiisku ah, farxaddeenna waxaa ah buu leeyahay inay baaba'day khilaafadii muslimiintu waxaana wuxuu yidhi tamaninayaa oon rajaynayaa inaysan soo noqon doonin ujeedadu maxay tahay marka muslimiintu inay isku soo noqonin ha kala burburiyo deegaamadooda ha kala kaxeeyo qabiil qabiil ha ah loo kala eriyo mid mid haysta yaan la arkin khalaas ahdaafoodu markaa waa u fulaysaa wa ujeeddooyinkooda waxaa ka mid ah muxuu ahaayey marar fara badan mustashriqiintu saan horeyba usoo tilmaannay waxay ka howlgalaan oo ka shaqeeyaan waxa loo yaqaano ajhizat اlistikhbaaraat sirdoonka ama wardoonka dowladaha inta badan reer galbeedka ayay ku lamaan yihiin safaaradahoodana si toosay iga shaqeeyaan hadda maalan safaarad kasta oo adduunka ka mid a ah, waxay leedahay waxa la yidhaahdo almulxaqu athaqaafi ama almulxaqu diini yacni nin u xil saaran arrimaha dhaqanka ama arrimaha diinta u xilsaaran baa safaarad kasta ka jira ama mid islaam ha noqoto ama mid gaal ha noqoto ragga inta badan safaaradaha qaybtaa u qaabilsan qaybta dhaqanka iyo diinta u qaabilsan inta badan waa mustashriqiin ummadaha luuqadooda iyo dhaqankooda yaqaana leanna waa waajahadii maali lahayd waay waa waajahadii wax ka diyaarin lahayd waay inta badan marka mulxaqu haaliban ummadda uu meesha uu safaaraddu meesha waddanka uu joogo ayuu darsay luqadiisa dhaqankooda diintooda taariikhdooda ayuu darsay waa mustashriqa marka qaaliban sidaasi marka way isku lamaanyeen warka murtidiisu waxa weeye istishraaqa iyo gumaysiga iyo dowladaha uu ka socdaayey ma kala baxsane waa wax isku lamaan wa hadafkaasina waa hadaf isagana eh, isticmaar iyo gumaysi hadafka saddexaadi wax weeyaan ama afraad waxaa la dhihi karaa alhadafu alcilmi alkhaalis mustashriqiinta qaar ka midii istishraaqa waxaa geliyey iyo inay islaamka iyo muslimiinta daraasaad ka sameeyaan aqoon raadis bay ahaayeen oo cilmi raadis bay ahaayeen maadaama muslimiintu aqaafadoodii xadaaradooda iyo luqadahooda iyo diintooda iyo dhaqankoodaiyo yacni caalamka ay wasan culus ka yihiin qaar badanoo ka mida inay bartaan daacad bay ka ahay mustashriqiinta noocaasa intooda badani si daacadnimaa markay wax u baadhaan way islaamaan oo diintay soo galaan ama xaqaa'iqda ay arkeen bay si dhaba ah u qoraan ficlanna qaar islaamay waa jiraan qaar soo islaamay waa jiraan laakiin markay soo islaamaan ama si saxa islaamka wax uga qoraan kiniisaduhu iyo reer galbeedku waxay ku samayn jireen maraakiistoodu in aan wuxuu qoray aan la faafinin abaalgudna lagu siinin dhaqaale ahaanna lagu taageerin asaga ana isagana lagu sameeyo wax la yidhaahdo xanibaad lagu sameeyo ninkii marka waaba niyad jabayaaba baynamaa kii beenta soo qoray oo muslimiinta iyo aqaafadooda beenta ka soo qoray abaalgud weyn baa la siinaya magiciisana waa la buunbuuninaya jagooyin cilmiya iyo kuwo siyaasiyana waa loo dhiibaya laakiin kii si saxa wax u soo qoray adeer yaa kuu dirsaday baa la leeyahy yaa sax soo qorku yidhi adiga ya saas daraaddeed isagii dhanba waa dhimanaya qaarna marka way ku adkaysanayaan qaarna waxaa laga yaabaa inay ka laabtaan qaar badan baa sidaas jira oo muxuu ahay ay kutubta qorayaan hadda waqti ayna u haysaninaan kutubtoodii waxay qoreen aynu ka hadal maala waxaa ka mid a ah nin la dhihi jiray calaa wajhi miaal nin la dhihi jiray thomas ornol baa la dhihi jiray kitaab wuxuu le layidhahda addacwa ila alislaam ninkaasi kitaabkaa wuxuu ku qoray insaaf fara badan buu sameeyey baa la yidhahda samaaxada islaamka iyo islaamku taariikhdii dheeraa ay la noolaayeen aqaliyaadka ama dadka laga tira badan yahay ee diimaha kala haysta taariikhdii dheeraad ee muslimiintu ay caalamka ka talinayeen iyo samaaxadii iyo wanaaggii ay kula dhaqmayeen buu qoray markaasaa buuggiisii xanibaad lagu sameeyey taariikh sax buu islaamka qoray waxaa ka mid a ah maalan nin mustashriqa oo faransiis ahaa oo la dhihi jiray rina baa la dhihi jiray rina oo isaguna markii dambe islaamay aitaab eh, buu qoray la yidhaahdo eh, kitaab la yidhaahdo eh, ashicatun khaasa binuur اlislaam iyo kitaab kaleeto muxamed la yidhaahda iyo kitaab noocaasuu qoray markii dambena faransiisku ku dhintay gadaal dambena meydkiisaa la soo qaado jazaa'ir baa lagu aasay rag badanoo noocaasoo marka waxaa jira baadhistii ay sameeyeen iyo taariikhdii muslimiinta iyo diintoodii ay baadhayeen ay sabab ugu noqotay xaqaa'iq intay dul istaagaan inaysaa ku islaameen qolo way jiraanoo asal ay ka ahayd marka horeba inay cilmi iyo aqoon raadis ahaayeen inta haddaan intaa uga gudubna ahdaaftooda iyo ujeeddooyinka ay leeyihiin mustashriqiintu wasaa'isha maxay isticmaaleen markay doonayeen inay arrimahan xaqiijiyaan wasaaishay mareen waxaa ka mid a ah ama qaababkay isticmaaleen kutubta in la alifo taaliifu lkutub fii mawduucaati mukhtalifa can alislaam wa tijahaatihi wa rasuulihi wa qur'aanihi in kutub la qoro oo islaamka laga qoro inteeda badan waa taxriifsan tahay laakiin kutub badan bay islaamka ka qoreen kutub badanoo culimmadii muslimiintu ay qoreenna way daabaceen iyadoo farguri markii hore ku qornayd bay madbadcadaha geeyeen way xaqiijiyeen way soo saareen maalan taariikhu ladabi alcarabi waa kitaab caan ah waxaa iska le in la idhahdo carel brocleman baa iska leh brocleman ayaa iska leh kun sagaal boqol konton iyo lixdii qarnigii hadda tegey kun sagaal boqol konton iyo lixdii ayuu dhintay kitaabkaasu le waa kitaab caanka ah caalam islaami waxaa ka mid a maalan daa'irat almacaarif alislaamiya macaarifta islaamka iyo cilmigiisabay daa'ira u sameeyaan waa waa mu'alaf aad u weyn oo musalsalaada daa'iraة اlmacaarif اlislaamiya rag baa isugu tegay fara badanoo mustashriqiinta ka mid a waxaa ka mida maalan kitaab caan ah oo la yidhaahdo almucjam اlmufahras lialfaadi اlxadiiثi الshariif waa kitaab ku soo baxay hadda toddoba mujallad buu habaan u taqriiban oo jaamacadda jaamaca alislaamiyaaba qaybinaysa taqriiban oo ardada siinaysa xilliganagii waa kitaab uu ku ururiyey ninkaasi ee lixda kitaab ee axaadiista saxiixaynka iyo iyo saddex afarta sunan soo maah wuxuu ku daray musnadu daarimi iyo muwa maalik iyo musnadu axmed waa kutubtii xadiiska ugu waaweynayd waa intaas buu axaadiistoodii jamciyey markaasu wuxuu u tasniifiye u alifay qaab si fudud aad xadiidka ugu heli kartood ugu noqon karto waa fahras oo kale waa maalan wuxuu u alifay xadiidka aad raadinayso lafdi ka mida ah haddaad xusuusan tahay lafdigaad ku raadinay maalan xadiiska waxaa ku jira lafdi wuxuu u alifan yahay marka alfaad buu u alifan yahay lafdigii baad tegaysaa axaadiista uu ku keenay baad fiirinaysaa lafdigii xadiiskii meeshaad ka helaysaa xadiidkaas wax yar buu marka ka sheegaya juziyu ka soo qaadanaya uu lafdigii ku jiro markaasuu wuxuu ku siinayaa yaa soo saaray xadiikan xagee bayse kusoo saareen wuxuu ku leeyahay a halkaasuu kusoo saaray kitaab hebel baab hebel waa bukhaari miim oo muslim ah wuxuu ku soo saaray kitaab hebel baab hebel ta oo tirmidi ah kitaab hebel baab hebel alu fiirso juhdi intee leeg baa galay kitaabka isaga soo juhdi weyn maaha waxaa iskale wuu xaday bay qaarkood yidhahdeen fansing in la dhihi jiray baa soo saaray gadaal luuqadoodu ku qoray gadaal waa la turjumay kitaabkaasi waxay ugu talagaleen inay axaadiista nebiga wixii ay u baahdaan si fudud u heli karaan ugu noqon karaan waa muahras hadda lafteeda waa yaalla maktabadeenna koraya waa yaalla muxuu ahaayey iyagaa sameeyey waa camal jabbaar ah waa laakiin marka kitaabka lagu noqdoo la baadho hadda la dabagalay axaadiis fara badan buu ka tegey qaar ka mida waxay ku saabsan yihiin wixii isagu uu diidanaa inuu kas uga tagay baa loo badinaya waaba haddii la yidhahdo isagu ka soo jeeda wax waa gelgelinaya laakiin waxaa la tilmaamay oo meesha runtii xaqiiqo ah waxay u leeyihiin sabir iyo adkaysi fara badan oo laga yaabo ninku labaatan sano dhowr iyo labaatan sano inuu ku jiro hal maadda xaqiijinteeda hal maadda xaqiijinteeda xilligaana waxay xilli hore oo ayna soo bixin internetku soo bixinno fahaaristan electroniga ayna soo bixin waxaan ujeedaa maktabaadkan electroniga ayna soo bixinoo illa hadda wax walba waa fududaadeen soo ma xilligaasi ma jira juhdi aad u fara badan bay marka geliyeen kutub fara badan oo muslimiintu lahaayeen way soo saareen oo waa xaqiijiyeen inkastoo in badanoo ka mid ah gudahooda wax ku jiraan marka kutub bay qoreen islaamka ka diyaariyeen kuwii culimmadu qoran bay xaqiijiyeen waxaasoo dhan waxay u isticmaalayaan inay ujeedadeeda gaadhaan waxaa ka mid a maalan isdaar almajallaati alkhaasa bibuxuuihim xawla alislaam wa bilaadihi wa shucuubihi buxuusta ay diyaariyeen inay majallaad u sameeyaan majallo bishii mar soo baxda isbuucii mar soo baxda oo dawri oo joogta ah ay markaa buxuustooda ku faafiyaan aad bay u fara badan yihiin yani yani maraykanka keliya waxay gaadheen baa la yidhi wakhtigaa isaga culimmada kutubta qorayaan taqriiban saddex boqol oo majallo baa hal mar soo baxaysa oo u adeegaysa fikirka mustashriqiin islaamka u wax ka sheegaysa waxaa ka mid a ah asaaliibtay isticmaaleen irsaal altabshiir ila alcaalam alislaami saan haddaba soo sheegnay in dad fikirka xambaarsanoo muslimiinta gaalaysiiya caalam caalamulislaami loo diro iyagoo shaatiyo kala gedisan qaba magacyo kala gedisanna xambaarsan jamciyaad cisbitaallo madaaris muxuu ahaaye malaaji meel agoonta lagu xareeyo muxuu ahaaye qaab noocaasoo kale magacyo noocaasoo kale iyadoo lagu socdo in caalamulislaami markaasi loo diro oo eh, mxuu ahaay waa iyadana wasaaisha isticmaaleen bay ka mid waxaa ka mid ah muxaadaraadka jaamacadaha laga jeedinayo ee jamciyaadka cilmiga oo taqriiban eh, wax alla wixii diin ku saabsantahy jaamacadaha saan soo tilmaanay iyagaa gacanta ku haya waxaa ka mid ah maalan mu'tamaraad waaweyn in la qabto si loogu takhtiitiyo waxay doonayaan in ay fuliyaan arrimo fara badan oo noocaas oo kalea mawsuucaadka waaweyn sida daa'irat almacaarif alislamiya hadda soo marnoo kale wasaa'ishoodii bay ka mid tahay marka wasaa'il fara badan iyo xilligaa isticmaaleen oo suurtagal u ahay hadda oo wasaa'ishii ay tadawurto hormartayna wasiile kasta oo suurtagala baa la isticmaalayaa oo ugu muhiimsan tahay internetka iyo eh, qaababka loo isticmaalo eh, intaasi marka waa wasaa'ishii ay isticmaaleen oo fikirkooda mustashriqiintu ay ku faafiyeen mustashriqiintu waa qodobkaan doonaya inaan waxay isul taagnaya laysa alkhabaru kalmucaayana culimmadii muslimiinta qaar ka mida ah waxaa u surowday inay mustashriqiinta ugu tagaan goobahoodii doodo cilmiyana la soo sameeyaan jaamacadahoodana soo booqdaan waxaa ka mida ah ragga sidaas sameeyey adictor eh, mustafa subaaci oo aan lahayn waa ninkii alistishraaq walmustashriquunna ka qoray kitaabkii aan sheegaynay xadiiska ee ahaa assunna wamakaanatuha fi tashriicna qoray jawlo dheer ama wareeg dheer buu wuxuu ku soo sameeyey jaamacadahooda raggii markaa mustashriqiinta ugu waaweynaana wuu la soo kulmay sheeko dheer buu marka ka qoray oo uu ku magacaabay maca almustashriqiina wajhan liwajhin fii uraba kulan toos ah oon mustashriqiinta la yeeshay yurubna kula yeeshay buu uga dhigay sheekadaasi waa sheeke aad u qiimo badan jawaanib fiicanoo waxay leedahay aad u macaan bay leedahay wuxuu leeyahay haddii aan soo khulaaseeyo intaana yurub tegin baan kitaabkayga assunna wamakaanataha fi tashriic alislaami baan kelimo kooban mustashriqiinta kaga qoray buui waana intaanan siyaaranin buu leeyahay jaamacaadka yurub intooda badan iyo konton iyo lixdii isaga lixdan iyo xoogaa iyaguu dhintay raxmat ullahi calayh oo aanan la kulmin buu leey raggeedii muhimkayd markii aan la kulmay oon yurub jaamacadaheeda tegay oon mustashriqiintii xilligaa la kulmay isdadtu iimaanan bimaa katabtuhu canhum buuli waxaan siyaasaday iimaan iyo yaqiin wixii aan ka qoray intaanan arag iyaga wixii aan ka qoray inuu sax yahay baan yaqiinsaday bu waaban la soo kulmayoo xaqiiqadii baan soo gaadhay buuli oo nimankaas tacasubkooda iyo siday islaamka u nacayihiin beentay ka qoreen wuxuu leeyahay ninkii ugu horraysan la kulmay wuxuu ahaa buu hi brofesor anderson la dhihi jiray oo qaybta alqawaaniin qaybta la yidhahdo qawaaniin alaxwaali ashasiya qawaaniin alaxwaal ashasiya waa midda hadda caalam islaam meelo badan lagaga dhaqmo macadu daraasaat sharqiya oo jaamacadda london ay leedahay qaybta qawaaniinta la yaqaan axwaala shaksiya waa guurka iyo furitaanka iyo dhaxalka iyo wixii ku saabsan waay qaybtaasuu mas-uulka ahaaba wuxuu ka baxay buu hi kuliyat laahut fi jaamicati cambrige jaamicati cambrige qaybteeda diiniga buu hadda ka hor ka baxay buui wuxuu ka mid ahaa buu yidhi ciidankii ingiriiska ee masar ka dagaal galay dagaalkii labaad ee adduunka ciidankaa raggii hogaaminayay buu ka mid ahaa buui saraakiishii ciidankaa hogaaminaya sidaana isagaa ii sheegay buui inuu ciidankaa raggii hogaaminaya ka mid aha luqada carabigaa buu bartay buui duruustii luqada carabiga ee ay culimmada ashar jeedinayeen jaamacad maraykanku uu qaahiro ku lahaa ayay duruus carabiya ka jeedin jireen culimmada ashar raggii halkaa luqadda carabiga ku bartay buu ka mid ahaa buui isbuuciiba ee muxuu ahaayey hal saac buu qaadan jiray hal sanuu saa ku waday buui usbuuciiba hal sac saasuu luqadda carabiga ku bartay buui waxaa kaloo uu bartay buu idhi luqadda caamiyada masar masaaridu ku hadasha alcaamiya almasriya ayadana wuu bartay wuxuu ka bartay dhexgalkii uu shacabka masar dhex galay lahjadii xataa waa bartay sida hasha muxuu ahay loogu hadlo labadaaba wuu bartay buuhi waa markuu ciidanka ahaa buui wuxuu ku takhasusay buu yidhi fii diraasati alislaam ayuu ku takhasusay oo wuxuu ka bartay ee muxaadaraadkii uu jeedin jiray ninkii la dhihi jiray axmed amiin iyo doctor taha xusein taha xuseinka waxaan ugu tegi doonnaa calmaaniyada markaan ka hadlayno cilmaaniyada ruwaaddoodii buu ka mid ahaa iyo ninkii la dhihi jiray sheekh axmed ibraahim raggaasi duruusay jeedin jireenna waa dhegaysan jiray kadibna ciidankiibuu ka baxay adeeggii ciidanka wuu ka baxay dagaalkaasi markuu dhammaaday kadib wuxuu ra'iis ka noqday ama madax ka noqday ninkaasi qaybtaasi macadkaasi london ama jaamacadda london qaybteeda ku saabsan axwaasha shaqsiyada buu markaa madax ka noqday ayadoo halkaa uu joogaan u tegay buui marka tacasubkiisa iyo siduu islaamka u necab yahay hadda war badan ka sheegi maayo buui laakiin waxaan doonayaa buui laqad xadaanii kaiiran laqad xadaanii kaiira can dalika almarxuum doctor xamuud haraaba buui nin eh, muslim ahaayoo sheekh ahaa ama mutacalim aha aqoon-yahan ahaa oo markas thaqaafi oon la dhan ku yaala ee mas-uulka ahaa baa aad iiga warramay buu yidhi siduu diinta u necab yahay ninkaa mustajriqa laakiin wixii uu ii sheegay doctoorkaasi ama ninkaa sheekhii ka sheegi maaye anigu waxaan kala kulmay baan rabaa buui inaan sheego waxaa dhahaya doctor subaci wuxuu leeyahay rofesor andros baan la kulmay buui anderson naftiisa markaasuu wuxuu ii sheegay buu idhi meeshuu ka soo baxay wuxuu ii sheegay buu idhi waa qiso cajiib lagu fiirsado nin muslim ah oo ashar ka soo baxay baa wuxuu damcay inuu eh, ka qaato shahaadada digtoorada ama b h d inuu ka qaato shareecadana ku qaato jaamacadda londonna ka qaato diinta islaamka inuu doctoro ku qaato daraaso ku saabsan jaamacadda londonna ka diyaariyo waa muslim qaahire ka soo baxay ama mxuu ahay jaamacadaha ka yimi lakiin dictoradiibu rabaa meeshan inuu ku diyaariyo ninkan dictoorkae marka ninkan oo brofesorkan mustashriqabaa marka ii sheekaynaya buui isagaa ii sheegaya ninkaasaa yimid wuxuu damcay inuu shahaado dictooraa ka diyaariyo jaamacadda london muxuu ahaayey wuxuu ka diyaarinaya waxa la yidhahdo xuquuqulmar'a fi lislaam yaani islaamku xuquuqda uu siiya haweenayda markuu risaaladii soo diyaariyey buu wuxuu soo qoray buu idhi ana alislaama acطa almar'ata xuquuqaha alkaamila islaamku wuxuu siiyey haweenayda ama dumarka xuquuqdoodoo dhammaystiran buu soo qoray buui fatacajabtu min dalika buuhi sheekh waan la yaabay buuhi markaasaa waxaan weydiiyey buuhi oo hadduu soo qoray wixii uu kutubta ku arkay islaamkana si sax ah wax uga sheegay kayfa asqadtahu wamanactahu min nawaali dictora buuhi lihada sabab inuu islaamku inuu haweenta u cadaalad sameeyey xuquuqdeediina siiyey intaa inuu soo qoray miyaa dictorada ugu diiday baani buui oo aduu kansashay risaaladiisii doctoorada oo shahaadadii ugu diitay markaasuu yidhi ha markaasaa waxa uhi wa taddacuuna xuriyata alfikri fii jaamicaatikum oo saas haddana weliba waxaad ku sheeganaysaan jaamacadihiinna inuu ruuxu fikirkiisa xor u yahay se bal isqabadsi baan idhi buui markaasaa wuxuu yidhi buu ku jawaabay wuxuu leeyahay buuhi ninkan risaalada soo qoray doctoorada inaan siina doonayo wuxuu leeyahay buuhi alislaamu yamnaxu almar'ata kada wاlslaamu qarara lilmarأati kada islaamkuu dumarka intaasuu siiyey islaamku dumarka intaasuu ogolaaday waxaasuu leeyahay bu fahal huwa naaiqun rasmiyun bismi اlislaam ma afhayeen buu islaamka u yahay bu markuu leeyahay islaamku intaasuu siiyey islaamku intaas ma islaamku afhayeen u yahay wuu sii wada wuxuu yidhi ina aara'ahu fii xuquuqi اlmarأati lam yanusa calayha fuqahaau lislaami alaqdamuun waxa uu ka qoray xuquuqda dumarka ee islaamku siiyey xataa fuqahadii hore muslimiintu mayna ka hadlin buui mana ayna sheegin wuxuu uhi marka fahada rajulu maqruurun binafsihi xiina ddacaa anahu yafhamu اlislaama akara mima fahimahu abu xaniifa washaafici buui waa nin wuxuu yidhi isla isla iscajabiyey buui markuu sheegaya buu hi islaamku inuu siiyey haweenka xuquuq noocaas oo faham aan abu xaniifana diinta ka fahmin shaaficina ka fahmin yuu doonayaa buui inu islaam ka sheego ah, dagaalka u fiirsa meeshuu ka socdo keliyata maxaasinta islaamka in la qoro oo digtooro lagu qaatou ka dagaalamayaa mustashriqan oo shahaada ugu diiday markaasaa waxaan hi buu idhi mustashriqii warkiisa intaasuu ku dhammaaday buui intaasaan kaga gudbay buui ma garanayo buui hadda inuu meeshii joogo iyo in kaleeto waa ka gudbay waxaan u tegey buu yidhi jaamacad la yidhaahdo ee skotlandda ku taalla oo mustashriq kaleeto uu madax ka yahay qisiis ah laakiin dhar oo madani qaba laqabkiisa diineed iyo magiciisana iriddiisa ayuu ku qoray buuhi jlasco ayaa la yidhaahdaa buu buuhi ra'iisu wuxuu ahaa adiraasaat alcarabiya fiiha waa qisiis kaniisadda ah oo muddo dheer diintooda faafinayey taqriiban labaatan sano ilaa uu luqadda carabigaa bartay oo uu caalamulislaami muddo ku noolaa wuxuu ii warramay buuhi ziyaaradaasu iiga warramay buuhi isagana hadda ka hor baan la kulmay buui muctamar kaleeto oo lubnaan lagu qabtay baan kula kulmay buui jaamacadda oxford ayaan iyadan tegay buui jaamacadda oxford oo ingiriis ku taala ra'iisu qismi daraasaat alislaamiya walcarabiya wuxuu ahaa buu yidhi markaan la kulma yahuudi buu ahaa luqadda carabiga ku hadlaya laakiin ay ku adag tahayoo si dhibaatole ugu hadlaya isla markaa haddana wuxuu ka shaqaynayay buu yidhi fii daa'irati alistikhbaaraati albriطaaniya fii libiya khilaala alxarbi alcaalamiyati aaniya dagaalkii labaad ee adduunka libiya wuxuu ka shaqaynayey sirdoonka ingiriiskuu ku jiray buuhi haddana jaamacadda oxford buu wuxuu ka yahay qaybta diimuhu haystaa buui marka ma kala baxsanaa hawsha aan doonay inaan wax wey ma kala baxsanaa ninka noocaasoo kale ah baan u tegay buui ingiriisku ku noqday qismigaasoo jaamacadda oxford macallinka iyuu gacanta ku hayay waxaan arkay buuhi marka ardada wuxuu u ahrinayay buuhi tafsiirka aayado qur-aanka ka miduu ah u fasirayay buui oo uu ka soo qaadaya kitaabka la yidhahdo alkashaaf kashaafka yaa iska leh zamaqshari oo muctasili ah soo ma yaani waxa weeyaan mar walba muctazilada iyo khawaarijta waa u tegi doonaa afkaaraha firaqdaasi leexday bay meelaha ka urursadaan kitaabku ardada ku dul akhrinayo waa zamakhshari kitaabkiisii waa kitaab yani waxa weeyaan luqadiisa iyo carabiyadiisu aad ay u xeel dheer tahay siday sheegaan laakiin wuxuu dhex geliyo oo ku dhex aasay fikraddiisii ictisaalka kitaabkaasuu ahrinaya wuxuu yidhi marka wahuwa laa yuxsinu fahma cibaaratin basiita fii jariidatin caadiya buui ninkaas zamakshari ardada u akhrinaya buui cibaaro yar oo carabiyo majallo ku qoran ma ma garan kara buui carabigu waa dhibahaya buui waa jajabinaya zamakshariina ardada u akhrinaya zamakshari waxa weye ardayga xataa waxooga aan luqadda carabiga aad ugu fiicnanaya diinta ma fahmi karo leanna waxa weye balaaqadiisa aad u ah yaani aad u xeldheer ayib wuxuu kaloo u akhrinayaa buuhi axaadiis bukhaari iyo muslim laga soo qaatayna dadku u arinaya ardadu u akhrinaya abwaab fiqiga ka mid a oo kutubta xanafiyada iyo xanaabilana wuu akhrinaya buui markaasaa waxaan weydiiyey buuhi waxaanaad ardada u akhrinaysa xaggeed ka soo qaadatay wuxuu ii warramay ii sheegay buuhi waxaan ka soo qaatay buuhi mustashriqiinta kutubtoodii sida maalan goldasher iyo marjaluuth iyo shaakhis iyo raggii aan soo sheegaynay qaar ka mida halkaasaan ka soo qaaday buuhi yani meel fogba kama keenin marka waxa uu ardada u daraasaynayo waa wixii mustashriqiintu qoreen waxaan imid buu yidhi jaamacadda iyadana cambridge baan imid qismiga daraasaadka carabiga islaamiga waxaa iyada gacanta ku hayay abreb nin la yidhaahdo isagana mustashriq ahaa luqadda carabiga ku takhasusay buu yidhi ee iyadana war dheer baa dhex maray isagii sheekh waa wareegay wuxuu tegay skandinabiyanka jaamacadahooda soo maray holan buu soo maray kulli warka murtidiisu waxa weeye raggii qaybaha diimaha haystay kulligood wuxuu yidhi waa mustashriqiin buu yidhi qaar ka mida waxaan kala dooday buu yidhi xataa aragtiyadii uu ka qoray goldasheer uu ka qoray islaamka uu ka qoray baan kala dooday buu yidhi ooy markii dambe ictiraafeen buu yidhi inuu khaladaad qoray ayagalaftooda ictiraafeen zuhri buu xadiista waxay ka qoreen qur-aanka waxay ka yidhahaan wax badan kala dooday buui oy qaarkood qoreen sheekhoodii inuu wax badan ka khaldana markaasaan qaar ka mid a ah waxaan ku idhi buu yidhi waxaan rajaynayaa in eh, hadda kadib raggiina wax qoraya islaamka wax ka qoraya aad sidii hore dhaantaan waan rajaynaynaa bay dhaheen waan rajaynaynaa muhimadda waxa way warka soo uruuriya sheeko dheer halkaasay ku taallaa waa sheeko aad u macaan laakiin waqhtigii ma saamaxayo inaan dhammaystire waad u laaban kartaan eh, baljiibku tegey denmark buu tegey wuxuu tegey norway buu tegey finlanda buu tegey wuxuu tegey almaniyuu tegey switzeruu tegey bariis buu tegey kulli jaamacadahoodu soo maray kullina qaybaha diimaha ragga haystaayey wuxuu yidhi waa rag mustashriqiina markaasaa wuxuu yidhi jawladaa dheer markaan soo maray waxaa ii soo baxday buuri ana almustashriqiina fii jumhuurihim laa yakhlu axaduhum min an yakuuna qisiisan aw isticmaariyan aw yahuudiyan buuri mustashriqiinta badankood kama madhna buu idhi ama in qisiis wadaad kaniisadeed inuu yahay ama inuu yahay gumayste yahay soo dagaalamay ama inuu yahay yahuudi yahay saasay u badan yihiin buui waxaa kaloo ii soo baxday buui ana alistishraqa fi duwali algharbiya hayr اlisticmaariya ka duwali اliskandinabiya adcafu minhu cinda duwali اlisticmaariya dowladihii caalamka gumaystay oo qabsaday iyo kuwa iskandinabiyaanko inta badan aan u badnayn istishraaqu wuxuu ku xoog badan yahay buu hi dowladihii caalamka gumaystay oo ingiriiska iyo faransiiska iyo wii lamid ayb ah. waxaa kaloo yidhi waxaa ii soo baxday ana almustashriqiina almucaasiriina fi duwali hayr اlisticmaariya yatakhallawna can jolser wa amhaalihi almafduuxiina fii taxasulihim dowladaha kale kuwii wax gumaystay aan ahayn mustashriqiinta joogaayey sheekhii mustashriqiinta een soo sheegnay ee goldaser wuxuu qoray way ka beri noqonayaan leanna khaladkiisii baa soo baxayo dee buxuud fara badan baa laga qoray kuwa kale laakiin waa ku adagya waxaa kaloo ii soo baxay buu yidhi ana alistishraqa bisuuratin caama yanbaciu min alkaniisa wa fi duwali اlisticmaariya yasiiru maca alkaniisa istishraaqu si guud wuxuu ka soo baxaa kaniisadda dowladaha wax gumaystana kaniisaduu la socdaa iyo wasaaradaha arrimaha dibadda wawasaarat alkhaarijiya janban ilaa janbin wasaaradda arrimaha dibaddae dowladahaasi leeyihiin ayuu ku lamaan yahay istishraaqu intaasaa iisoo baxday waxaa kaloo shanaadoo ii soo baxay buu idhi ana adduwala alisticmaariya ka britaniya wa faransa ma tasaalu xariisatan cala tawjiihi alistishraaqi wijhatahu altaqliidiya min kownihi adaata hadmin lilislaam watashwiihihi lisumcati almuslimiin shaqadaa inay qabtaan ayay dowladaha wax gumaystaayey u dirayaanoo islaamka inay suuro xumeeyaan sidaasayna ku dacminayaanoo ku xoojinayaan kelimadaasi iyo jawladaa dheer iyo wareeggaas sheekhuu soo sameeyey wax badanna runtii uu ku tilmaamay way fiican tahay inaad u laabataan ood akhridaan kitaabkiisa alistishraaq waalmustashriquun ayuu ku qorayaa waxaan insha allahu tacaala wakhtigoo inaga dhammaaday dartii aan ku gabagabaynaynaa ama aan ku khatimayna culimada qaarkood waxay qorayaan mawsuuca almuyasarana ay qoraysaa iyagoo ka indilaaqaya islaamka iyo cadaaladda lagu yaqaan iyo gaal iyo muslim intaba in cadaalad loo sameeyo oo ruuxu wuxuusan ahaynna aan la saarin wixii wanaaga uu leeyahayna aan laga muxuu ahaay laga duudsiin iyadoo taa ka duulaya ayaa waxay leeyihiin jawaanib waxaa jira ama dhinacyo mustashriqiintu la dhihi karo iyaga oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay sameeyeen uu islaamka uun burburintiisa ahaa laakiin jawaanib waxaa jiray leeyihiin la dhihi karo iijaabi bay ahay muxuu ahaa waxay leeyihiin maalan kutub fara badan oo turaadkeennii ka mid a ayagaa xaqiijiyey oo intay qoreen oo daabaceen bay soo saareen maqan inaad xusuusantihiin xalayta waxaan inoo idin sheegay markay caalamulislaami qabsadeen kutubtii taalee caalamulislaami iyo maktabaadkiisa waaweyn inay waxna si khalada ku gateen qaar badanna ay xadeen oy dhaceen waana saas markay waddamada qabsadaan hadda waagii dhoweed markii ciraaq la burburiyey oo la qabsaday wax alla wixii aqaafo maktabaad yani aqoon xataa culumta maadiga xataa culumtii ay diyaariyeen culimmadii ree ciraaq ee ku saabsanayd maalan nucleerka iyo hubka ku saabsanayd way xadeen waxa ugu horreeye la qaadanayo waa turaadkaaga waa turaadkii ee culimmadu qoreen maktabaadkii markay yimaadeen way qaateen saas daraaddeed kutubta hadda muslimiinta culimmadeennu qoreen in badanoo ka mida marka la doonayo in hadda la xaqiijiyo makhtuuaadka waxaa loo aadaa barliin qaar waxaa loo aadayaa london qaar waxaa loo aadayaa baris maktabadahoodaa loogu tegaya goormay meeshaa aadeen culimmadeennu halkaa ma joogin yani waxa weye turaadkaa marka halkaa ay la tageen bay xaqiijiyeen way qoreen kadibna way daabaceen anagii qaar ka mid hadda tilmaameen taa waxay yidhaahdeen jaanib wuxuu leeyahay e, e, e, muxuu ahaay bositive ama iijaabi ah waxaa kaloo iyadana ay leeyihiin ijaabi ah in badanoo iyaga ka mida markay wax qorayeen waxaa ka muuqata nooc cadaalad ah waxay qoreen waa roonaa inkastoo waxyaalo badanoo khaladaada ay ka gelayaan haddana qaar ka mida daraasaadkoodu waxay leeyihiin isku mid mayna ahaynoo way isdaameen waxaa kaleeto iyadana xusid mudan bay leeyihiin waxay u leeyihiin baadhista iyo xaqiijinta kutubta sabir badan iyo jalad fara badan iyo waqti fara badan iyo dadaal badan bay geliyeen oo miaalu noqon karo maalan kitaabkii haddaan sheegaynay almucjam almufahras lialfaadi alxadiid oo haddana luqad carabiya ayna ku qorin luqad kale ay ku qoreen juhdi iyo dadaal badan baa gale daa'irat lmacaarif baa ka mida ah. maalan juhdi iyo dadaal badan bay geliyeen laakiin haddana maca dalika juhdiga iyo dadaalka ay gelinayaan adiga mar walba waxaad ku talagashaa waa muxuu ahaaye waa sun malab ku dhex duugan waay mar walba waxbaa ku dhex jira saafi maaha sida haalibka laakiin way isdhaamaan khaatimada iyo gabagabadu wax waay sida mawsuucadu ay tilmaamayso haddaan doonayno inaynu fahanno mustashriqiinta warkoodu waxa weeye waxay leeyihiin mustashriqiintu waa juz-un min mukhaatin kabiir qorsho ballaahan bay qayb ka yihiin huwa almukhaad alsahyuuni alsaliibi limuxaarabati اlislaam qorshaha ballaadhan ee saliibiyada iyo sahyuuniyadu ay islaamka kula dagaalamayso bay qayb ka yihiin walaa nastaiicu an nafhamahum cala xaqiiqatihim ila cindama naraahum fii iطaari dalika almukhaad aladii yahdifu ila takhriiji ajyaalin laa tacrifu اlislaam aw laa tacrifu can اlislaami ila shubahaat fahm saxa marka la doonayo in la fahmo waa in iaarkaa lagu fahmay leeyahay ujeeddaduna ay tahay inay soo saaraan yani jarineeshinno jiilal inay soo saaraan aan islaamkooda aqoonin ama islaamka waxay ka yaqaanaanba ay tahay uun shubahaad waxay iyagu u laqineen oo islaamka wax waxyeelahayoo duraya inba inbay islaam ka yaqaanaan ajyaal noocaasa ah inay soo saaraan weeyaan ayib ujeeddadaasi marka fahamka saxda ah waa taa aan soo bilaabnayoo waa saddexdaa geesoo iswato waa marka mustashriqu kama baxsanee mukhaadkaa guud iyo istraatiijiyadaa guud iyo qorshahaa guud buu qayb ka yahay waa ninkii daraasada diyaarinayay kadibna hawsha wax ka qabanaya intaasi mustashriqiinta iyo inaynu qeexno warkooda iyo maxay kadib waxay rabeen ma u suurowday taqriiban intaasoo qarni bay ka shaqaynayaan labadii qarniya hadda u dambaysay sagaaliyo tobnaad iyo labaatanaadna waxaan u jeedaa labaatanaad iyo sagaaliyo tobnaadna ilaa siddeed iyo tobnaadkii wakhtigii mustishraqu ugu xoog badnaabuu ah maxaa u suuroobay juhdi badan bay bixiyeen waa la garab istaagay xoolo badan baa lagu bixiyey ujeeddadii ay lahaayeen wax waa uga suuroobeen oo qaaray duufsadeen waa jiraa kuway gaaleeyeen waa jiraa waxoogaa shubahaad ay ku rideen oo wareeriyeen oo wareersan waa jira kuwo fikirkoodii cabsani waa jiraan oo aan ka hadli doonno calmaaniyiinta ah laakiin jumhuurtii muslimiinta muslimiinta jumhuurtoodii wax badan kagamayna guulaysanin ilaahayna wuxuu ku badbaadiyey markiiba waxaa kacday saxwo baraarug islaamkii ha loo noqdaa muslimiinta dhexdoodii diintii ha la barto ha lagu dhaqmo markaaba waxaa bilaabatay in ay soo baxaan kutubtii muslimiinta la xaqiijiyo inay wax ka qoraan oo yani waxa way tooshka lagu ifiyo kadibna waxay duubsadeen mooye siday rabeen wax uguma suuroobin ugumana suuroobahayaba maxaa yeelay dee waxay la dagaalamayaan muxuu yahy waxay la dagaalamayaane u socdaan wax way ilaahay nuurkiisa ina baktiyeyaan oo nin ilaahay iftiinkiisa baktiin rabo ma ma u suuroobaysa maya uma suuroobaysa allah wuxuu yidhi yuriiduuna liyuطfi'uu nuur allah biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun waxay doonayaani waa inay iftiinka ilaahay bakhtiyaan oo damiyaan maxay ku daminayaan biafwaahihim afafkooda nuurka xaggee loo tiiriyey allah iftiin alla wato nin doonayo inuu afuufo intuu yidhaahdo u bakhtiyo miyuu bakhtiin karaa ya maantana hadaad ku haysa adigon baa daali qoraxdaa soo baxday ee dadka wada ifinaysa ninkii yidhaahda waan afuufahayaa way baktini ya miyuu baktin karaa ilayskeediiyo nalkeedaan tagsiinaya afkaana ku tagsiinaya soo isagu uun daali maayo waa daalaya alla wuxuu ka cabiray nuurka allah wata ayaguna afkooday doonayaan inay ku damiyaan wallaahu mutimu nuurihi ilaahayna iftiinkiisa wuu dhammaystiri walow hal kaafiruuna gaaladu haba ka hadeenay iyagoo dhibsanaya oo la dagaalamaya oo necab buu haddana alla dhammaystiraya leesh wallahu haalibun calaa amrihi ilaahay arrinkiisa isagaa u adag cid isku taagtoo ka hor tagtayna kama rayn karto soo ma wixii juhdi iyo dadaal la geliyey maanta wuxuu dhalay qarnigii kow iyo labaatanaadoo hadda bilow ah muslimiintu inay diinta kaga adag yihiin diintuna ka sii faafid badan tahay kana xoog badan tahay bay dhashay halkaasaa marka waxaan fahmaynaa xaqiiqada allah tabaaraka wa tacala waa ka qur-aanka inoogu sheegayo ina aladiina kafaruu mise waladiina kafaruu beh yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiil illah maxaa la yidhi fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasratan uma yuqlabuun xoolahooday bixinayaan sida ilaahay diintiisa dadka uga jeediyaan uga leexiyaan way bixin doonaan qooma mayna ku noqon doonta waana laga adkaan doonaa baa layidhi uma takuunu calayhim xasra leanna waxba ma xaqiijin uma yuqlabuuna najiidaduna waxay gaadhi doontaa waxay ka dagaalamayeen in uu xaqiiqoobo oo diintay ka hortagayeen inay xoogaysato waata maanta ay hayaan sidaas daraaddeed baa waxaan leenahay mahma juhdi iyo dadaal la bixiyey asbaab ilaahay tabaaraka watacaala qadaray daraaddeed guusha ay gaadheen iyo juhdigay bixiyeen isma leh intii ay gaalaysiiyeen taqriiban eh, konton lixdan sano ka hor ayaa maanta odaygaan idiin tilmaamayo toddobaatan jirka tawxiidka hallay qabtuu leey waxoogaagii mishinku gaalaysiiyey baa soo noqonay laakiin kuwa hadda sii dabamarayo sii foofahay oo ceelkii guray doonahaya hadda inay ka soo cabbaan ah, kuwa xagga usii socda marka wax guulaysanaya ma aha afkaarta ku salaysan oo dhanna wax guul gaadhaysa maaha aha biidn illahi tabaaraka wa wax kastoo dhaca waxaan ku gabagabaynayaa masaadirta eh, baxhiga ama muxaadarada masaadirteeda ee ruuxii doonaya inuu u laabto masaadir fara badan baa laga qoray kutub badan baa laga qoray mustashriqiinta ee waxaa ka mid ah almawsuuca almuyasara fi اladyaan wاlmadaahib wاlaxzaab almucaasira waxaa qortay oo iskale annadwa alcaalamiya lishabaab اlislaami waa mawsuuca laba mujalad ah masaadir fara badan bay ka soo macluumada uu ka mid yahay alistishraaq edward saciid nin la yidhahdaa iska leh waxaa ka mida maalan kutubtaa ka mid ah a ah almustashriquun nin la yidhaahdo najiib alcuqayqi baa iska leh alistishraaq wاlmustashriquun mustafa sibaaci baa iska leh alsunna wamakaanatuha fi tashriici اlislaami doctor mustafa sibaaci baa iska leh uruba walislaam hishaam jucayd nin la yidhahdaa iska leh althaqaafa algharbiya fi ricaayati asharqi alawsat waxaa iska nin la yidhaahdo doctor george sarto nin la yidhaahdo alistishraaq walkhalfiya alfikriya lisiraaci alxadaari maxamuud xamdi zaqsuuq nin la yidhahda iska leh alfikr اlislaami alxadiid wasilatu biاlisticmaar اlgarbi maxamedin اlbahiyi nin la yidhahda leh almadkhal lidiraasati الshariica alislaamiya cabdilkariim zaydan sheekhaasa iska leh alislaam fi lfikr algharbi maxamuud xamdi zaqzuq baa isagana iska leh adiraasaat alislaamiya bilcarabiya fi aljaamicaati alalmaniya roderbar nin leedaa iska leh ee waxaa turjumay mustafa maahir nin la yidhaahdo luqadda kaleu ku qornaa waxaa ka mid ah adwaa cala alistishraaq kitaab la yidhaahdo doctor maxamed cabdilfataax celiyaan nin la yidhahda iska leh almustashriquuna walislaam baa ka mid ah waa muxaadaro uu jeediyey maxamed qutub waxaa ka mid ah almustashriquuna waalmawduuciya iyo uu leeyahay doctor axmed quraab waxaa ka mid a ah kutub kaleeto oo wax laga soo ururiyay iyadana oo luqadda ajnabiga ku qoran waxaa ka mid a ah mowqif lmustashriqiina min aلsunna waasiira الnabawiya oo doctor akram diya alcumari waa ustaad jaamica alislamiya darasaadka sare mucallinka ahaa ee xilligaygii inuu nool yahay inuu dhinta ma aqaano waa ninka iskale asiira saxiixa waa naaqid siirada ku takhasusay waa waxaa ka mid a ah maala alistishraaq wajuduuruhu waأhdaafuhu adoctor cabdulmuncim Eh, wakadalika eh, kutubta taqriiban aad loo ammaano waxaa ka mid ah oo baabkaa ka hadashay alistishraaq bayna almawduuciya walifticaaliya oo uu leeyahay adoctor qasim asamaraa'i waxaa ka mida ah kitaab aad u ammaanay ninka la yidhaahdo adoctor akram diya alcumari aad u ammaanay oo la yidhaahdo manahij almustashriqiin fi diraasaati alcarabiya walislaamiya kutubtaas waa kutub laga qoray qayb ka mida ah haddaad eh, intaad gashaan almaktaba shaamila aad alistishraaq base qortaan ama almustashriquun kutub badan buu ku siinaya oo laga qoray marka eh, maraajicda aan hadal ka soo ururiyey taas weeye qaar ka mida qaarna ma arkin eh, oo mawsuucadaa ka soo ururisay hadalka markaan sheegayey in badanoo ka mida carabigii uu ku qornaa kuma sheegin soomaali ahaan baan u turjumay lanna wakhtigaan ii saamaxayn inaan carabi ku akhriya haddana turjumo laakiin waan soomaaliyey macluumaadka marka aan sheegay meelahaasay ku qoran yihiin masaadirtaasaad ugu noqon kartaan insha allahu tacaala waxa ee maqsuudku yahay marka mawduucii halkaasu ku yegi maqsuudku muxuu yahay marka maqsuudka istishraaqa iyo mustashriqiinta inaan ka hadalno waxaan u soconnaa waxay saamayn ku leeyihiin mustashriqiintu shubahaadkoodaan rabaa inaad qabataan shubahaadka ay jeediyeen oo soo sheegnay qur'aanka way dureen xadiidka nebigana way dureen kutubtii culimmadu tafsiirka iyo fiqiga ka diyaarisayna way dureen taariikhdii muslimiintana way dureen shubahaad bay ku fureen shubahaadkaas markaan oo gudubna calmaaniyada isla shubahaadkii laftoodaan ugu tegi doonnaa caqlaaniyada markaan u gudubnana shubahaadkii baan ugu tegi doonnaa markaan buugga qoraaga u tagnana shubahaadkii baan ugu tegi doonnaa maxaan doonayaa marka inaan isla gaadhno inaan isla gaadhno shubahaadkan la furayo ee diinta lagu furayaye asalkeeda mustashriqiintaa iska leh calmaanigu iyaguu ka keenay caqlaaniguna ayaguu ka keenay kaatibka buugga qorayna ayaguu ka keenay asalku wuxuu yahay marka macluumaadkan mustashriqiintaa iska leh wixii ay calmaaniye caqlaaniya ku dartay waa u tegi doonaa maqsuudka aan doonaya waxa weeyaan ilaa waxaan rabnaa in aan sal gaadhno bay afkaartani asal ahaan ka soo jeedaa muxaadarada sababtaan u caqidno wakhtiga aan u dheeraynayna taasay ahayd waxaa inoo xigi doona insha allahu tacaala calmaaniyada oo iyadana xalqa mise laba xalqa aan ka qaban doonno caqlaaniyadoo iyadana laba xalqa mise saddex xalqa aan ka qaban doonno labadaa markaan ka gudubno waxaan u tegi doonaa buugga inaan miisaalaan usoo qaadanno maxaa ku qoran si aad isula gaadhno buuggani xagee baa mastar u ah manaajixdiisuse xaggee ka tago fikirkuse xaggee ka soo jeeda insha allahu tacaala muxaadarada calmaaniyada iclaankeeda dib baa laga soo samayn doonaa ee aan dheerayn baa lasoo cilaamin doonaa intaa iyo wabillahi towfiiq wasali allahuma waslm wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbi waslm